بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد waxaan ku soo dhex jirnay aلthaani alqira'aةu calى الshaykh ilaa waxaan soo gaarnay beytka saddex boqol iyo afar iyo siddeetan aan ka bilaabayno qaala alxaafid alciraaqi raximah اllah wajawaduu fiihi qaraatu ow quuri mac waana asmacu huma cabirii bima madaa fii awali muqayda qiraa'atan calayhi xataa munshida أنشدنا قراءة عليه لا سمعت لكن بعضهم قد حللا ومطلق التحديث والإخبار منعه أحمد ذو المقدار والنسائي والتميم يحيى وابن المبارك الحميد ساعيا وذهب الزهري والقطان ومالك وبعده سفيان ومعظم الكوفة والحجاز مع البخاري إلى الجواز وابن جريج وكذا الأوزاعي مع, مع ابن وهب والإمام الشافعي ومسلم وجل أهل الشرق قد جوزوا أخبارنا للفرق وقد عزاه صاحب الإنصاف للنساء من غير ما خلاف والأكثرين وهو, وهو الذي اشتهر مصطلحا لأهله أهل الأثر وبعض من قال بذا أعاد قراءة الصحيح حتى عادا في كل متن قائلا أخبرك إذا كان قال أولا حدثك قلت وذا قلت وذا رأي الذين اشترطوا إعادة الإسناد وهو وهو شطط بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه طيبين الطاهرين ومن تبعهم بإحسان المدين وبعد waxaa laga sheekeynayey aqsaamu taxamul qaybtii ugu horreeya waxay ahayd samaacu lafdi sheekh waxyaalihii lagu warinaayana waan soo marnay oo samictu iyo xadaanaa ugu weynaaye iyo akhbarnaa iyo amba'naa waxaasoo dhan in lagu wari karo ninkastoy samictu ay ku fiican tahay waxaa ku xigay alqiraa'atu cala asheykh sheikha oo lagu akhriyo ardayga asagoo ama ku akhriyo ama saaxiibkiisa ku akhriyo asagoo maqlay sheikhna markaas uu dhegaysanayo waana cardi baa la yidhaahda culummadii marka hore qaadaa dii qaaraa diidi jiray laakiin waa tashadud qaarna way banneeyeen laakiin waxay dhaheen samaaca way ka hoosaysaa qaarna waaba ka sarraysaa bay yidhaahdeen laakiin markii dambe waxaa lagu kulmay wa ajmacuu akhdan biha waradduu naqlo naqlalkhilaaf wa bihi mactaduu khilaafkaas waa la yska dhaafay khilaafku muxuu ku soo arooray waa kii markii dambe noo sheegay walkhulfu fiiha hal tusaawi alawala midda hore oo qiraa'ada may la egtahay ow duunahu ow fowqahu saddexdaas fa nuqila can maalik waxaa laga soo guuriyey wa saxbihi wa mucdami kuufa waalxijaaz ahli اlxaram maca albukhaari humaa siyaanu saas oo dhe intaas waa isku mida dhe wabnu abi diibin ninka la yihahd maxamed cabdiraxmaan almugiira maca nucmaan waa abu xaniifa wey nucmaan bihaag qad rajaxa alcarday rajaxanayo wa cagsuhu asax ah, cagsigiisa oo qiraa'ada in la rajaxo ayaa sharci badanoo wajullu ahlu sharqi naxwahu janax reer ahlu sharqiga dhulkaas quraasaan dhulku weynoodu maxadhuudtay ka soo bixi jiray inuu cardigu oo saxnim ay maaragtay qiraa'atu cala sheekh inay xoog badanta ay u yeesheen hadda intaas waxaan ka soo baxnay alqiraa'atu cala sheekh maxay tahay ma garat iyo tacriifkeedii iyo maaragtay keyfiyadeedii iyo yaa raajixsan makaanadeeda hadda waxaan gelaynaa kayfiyat اlأdaa ninkii shiikha wax ka soo maqlay iyadoo lagu akrinaa ama isagoo ku akhriyey markuu ardaygiisa u gudbinaa muxuu dhahaya ilaan shiikh walbaba ardayo ahaa soo maa qaabka waxa ku gudbinaana waxaa weliba xadiidka dad la mid waa qaabkii uu shiikha uga maqlay ilaa waxaan waa riwaayo wa wuxuu yidhi markaa ciraaqi wajawaduu waxay wanaajiyeen fiihi ay fii xaali adaa'ihi markuu uu intuu shiikh wax ka maqlay ee shiikh iyadoo lagu akhrinaayo intuu maqlay ama asagoo ku akhriyo uu gudanaayo waxay wanaajiyeen inuu yidhaahdo qara'tu calayhi ay cala shiikhan ku akhriyey wa ana asmacu anoo maqlaa ama quri'a uu yidhahdo oo quri'a cala shaykhi wa ana asmacu marka marka saas waay sida wanaagsan laakiin markuu nadminayo wuxuu ku le wajawaduu fiihi waxay wanaajiyeen fii xaali addaa'ihi qara'tu ow quri'a mac lagu daro wa ana asmacu marka adigoo wa ana asmacu ku dhahayo haddaad adugu ku akhrisana waxaa tidhaahdaa qara'tu calayhi shiikhan ku akhriyo haddii kalena quri'a calaa shay fulan wa ana asmacu taasaad leedahay wa ana asmacu markaad leedahay waxaa weeye waa markii qof kale oo akhrinayo adiga aad dhegaysanayso amaa haddaad shiikha ku akhrinayso adugu aad ku arto waxaad leedahay qara'tu calaa sheekh fulan ayaad leedahay waa sida ugu fiican wajawaduu fiihi ay fii xaalati aladaa waxay wanaajiyeen qara'tu cala shaykhi inuu yidhahdo ku gaabsado oo quri'a calayhi waa lagu akhriyey shiikhii mac wa anaa asmacna la qabo ee wuxuule quri'a calayhi wa anaa asmac intaan keliya kuma gaabsan siiqooyinkana laga cabiri karaa oo intaan keliya labadan siiqo kuma weli karto siiqooyin kalaa kuu bannaan laakiin qayday wadataa u fiirsada halkaas meeshaa xariiqa halka hadalkii hore halkaasuu ku dhammaado geela waa in la kala sooco magara nin macallin oo qira'aadkan u akhrin jiraan ku baran jirno beydka meeshuu ku egyahay xule qalin saasoo kale dhag ku sii abyaadda macnaha markuu dhammaado hadda qaybtii arwaagkaas wajawaduu fiihi qara'tu ow quuri mac wa anaa asmacu halkaas ku dhammaad macnihii hore uma cabirii cabiruu yidhi bimaa madaa wixii la dhaafay oo gormaa la soo dhaafay xaaladii shiikhu markii maanta ma arkayso uu sheekeynaya alfaaddii lasoo dhaafay alfaadu adda ahayd alfaaddaas ka cabiroo ku leehay fii awalin baabkii hore wixii lagu soo dhoofay muqayidan adigoo ku qaydaya qiraa'atan calayhi ku qaydaya oo waa maxay waxaad leedahay ma garata xadaanii qiraa'atan calayh ama xadaanaa qiraa'atan calayh ma garan ama akhbaranaa qiraa'atan calayh iyadoo lagu akrina saasaad leeda ma garan ثuma hmm. cabir maa madaa fii أwali ay min xadaanaa akhbaranaa anba'anaa qaala lana laakiin muqayidan adigoo ku qariyo kullu daalika biqowlika qiraa'atan calayh xadaanaa oo keliya ma dhehaysa samictuna ma isticmaalayso isagaaba kuu diidoo wuxuu yidhi samictu inaadan dhehaynin wuxuu ku yidhi xataa munshida xataa markaa inshaadinayso oo shicir aad ninka warinayso ma garat ood shicir aad ku inshaadinaysid waxaad leedahay oo shiiqu markaas lagu akhriyo anshadanaa qiraa'atan calayh unbaad dhahaysa ama xadiid wari ama shicirka wari shicirka waa layska wari jira oo hadda annagu mucallaqaadkan hadda aan iska akhrisan laxnaa ku akhrisanay rag waaweyno luqawiyiintaha cabdulmelig binu jureed iyo raggaasa ninka la dhihi jiro maaragtay cabdulmelig binu qoraymo aha ninkii oo luuqada aad u yaqaana alasmaci cabdulmelig binu qoray baa la dhihi jira isaga laftiisa ashcaarta shaafici oo ashcaarta hudaliyiinta oo kale wuu ka weynaa shaafici isagaan ka saxdoo dhahay shaafici ka saxin ilaa riwaayaadka waxay qaladaa ka buuxsamahay dadaa maanta ma arkaysa aan fiqaad ahaynaa qaar warinaayo shicir oo muwalladaha lagu soo daraya marka waa la iska wari jiray shicirka laftiisa hadhow si aan wax laxnayo qofa intuu luuqo beenbeenaho daciifa la yimaado oo shicir beenbeenaho kadiba oo mawduuca oo la soo alungeeyey ma garat ayuu la keeninaya nacam marka shicirka laftiisa haddaawse shiiku aada ka maql waxaad leedahay anshadanaa qiraa'atan calayh xadiidkiina sidoo kale xadaanaa qiraa'atan calayh marka shicirka wuxuu isaga soo daray waxa waaye min baabi eesh sidraad waa hadda xadiikaan ka sheekaynaynay laakiin shicirkan ogow in la kala warijiyo oo nin walba ila imaam shaafici intuu hudaliyiinta u tegey oo luuqada ka soo bartay shicirkooda oo dhan waana shicirka ugu fasiixsan waa cabdullaahi bin mascuud ciddiisii niman waxay dhahaen shucaraa ah oo maaragtay abu du-ayb iyo rag balaayahay lahaayeenoo shucaro waaweyna oo luuqada aad iyo aad maaragtay khatar ugu ah marka shaaficiyaa laga saxan jiray raggii ka waaweynaa isagoo culimmadu luuqada ka waaweyneed asmaci iyo a ka saxan jiray imaam shaafici ka saxan jiray sababtoo isaga isagoo imaam maaragtay fi اlfiqhi wاlqur'aan wاlxadiid wax walba isagoo ka haddana kaana min a'imati luga ayuu ka mid ah oo aad iyo aad luqada ugu waaweyn oo maaragtay ay culamada waaweyn ad ka faa'iidaysan jireen naam laa samictu samictu maanta ma arkaysaa ma jirto ee ilaa samicta laadan bimacnaa ilaa ilaa samictu macnaha waxuu wadaa hadalkan markii la dooduubo waxaad ka cabirtaa alfaadii xadaanaa akhbaranaa amba'anaa naba'anaa qaala lana iyo qaala laakiin maxaad ku qaydaysaa qiraa'atan calayh anba'anaa shaykh fulan qiraa'atan calayh xadaanaa qiraa'atan calayh akhbaranaa qiraa'atan calayh laakiin samictu qiraa'atan calayh ma dhacay samictu ma isticmaalayso sidoo kale haddaad shicir mucallaqat maalan maaragtay alacsha ama mucallaqatu murulcays aad culimmadu waaweyn rag ka mida ka akhrisay sibawiyaad ku akhrisay khaliil bin axmed aad ku akhrisay ama nin sheekhoa ah hadda luuqada yaqaano oo sidii haddii fadaaxishu culimmada axmed maxamuud shaakir iyo axmed shaakir iyo ragga haddii zimanka siba lcasr la dhihi jira maxamuud shaakir khaasat aad qasido ku akhrisay soo marka eh, anshadanii qiraa'atan caleyhi aad dhehaysaa haddaad kuu akhriyana anshadana aad dhehaysaa marka isagaa loo inshaagay marka waa dersigu macnahaas wey wajawaduu fiihi waxay wanaajiyeen oo aad u wanaagsan fii xaali adaa alqiraa'ati cala sheekh inuu yidhahdo qofku qara'tu waa akhriyey ow quri'a cala shaykha lagu akhriyey mac wa ana asmacu iyadoo wadata marka macdaan aduu kugu baramaana markaad akhrinayso waxaad leedahay qara'tu cala shaykh fulaan ow quri'a calayhi wa ana asmac labadaasaad mid leeda taas waajibkuguma ahane baab kalaa kuu bannaan oo iyadan culammadu isla ogolyihin khilaaf uisa ku jira baabkaas waa maxay siiqadii addaha oo shiikha marka laba maqlo dhammaan soo qaado samictu maahan xadaanaa ugu huweyneed akhbaranaa amba'anaa naba'anaa qaal lana dakara lanaa qaala oon lanaa wadan laakiin maxaad ku qaydaa qiraa'atan calayh sidoo kale shicir haddaa inshaadinayso haddaad ku akrisana waxaad leedahay anshadanaa fulaan sheekhi ku inshaadiyey haddii ood adugu ku akrisana anshadanaa qiraa'atan calayhi aad leedahay ma garan annagoo ku akrino waa sida xadatanaa qiraa'atan calayhi taasaa marka waa kuu bannaan la leeyahay uma cabir waxaad ku cabirtaa bimaa mallaa wixii soo tegay fii awalin baabkii hore oo xadaana laakiin muqayidan adigoo ku qaaday qira'an calayh xataa munshida xataa idaa kunta munshidan shicran shicir haddaad inshaadinayso oo shiikha adiga uusan ku akrin qasiidade aad adiga ku akhriso waxaad dhahaysaa anshadanaa qiraa'atan calayh laakiin laa samictu canhu siiqaadkii hore ma isticmaalaysid ma garatay samictu kama isticmaal wixii kale oo macnaa isticmaalaysaa laa samictu ilaa samictu oo kale halkaas macanifi halkaas ku jirta dhag samictaas ku xig khilaaf marka wax yarow geliyo laakina bacdahum culummada qaarkii ka mida qad xalalaa wuu xallilay ya qaarkood culummadii intii ka mida ayaa xallilay oo maxay xallileen haa samictadaasay xalilin yani isticmaala samictuhaa fi lqaraa'ati oo axmed binu saalix iyo baaqalaani iyo raggaas ayaa maanta ma arkaysaa ka mida oo xataa samictadaas iyadana maanta ma arkaysaa waa ay xalilin la kolley waa qowl laga xoog badan yahay samictu inaan loo isticmaalin ayaa ka fiican oo la yidhaahdo samictu qiraa'atan calayh iyadana de wax saas usii fog ma aha laakiin waa sida wanaagsan waxaa weeye inaan samictu la isticmaalin laakiin culimmada qaarkooda ogolaan laakina haa laakina bacdahum qad xallala macnaa samictudii ay xallileen lafteeda in la yidhaahdo samictu yani fulaanan qiraa'atan calayhi oo kale inuu yidhaahdo halkaas waa ka soo dhammaanay halkan wuxuu ka hadli doonaa xaddaanaa oon qayd la socon markii hore wuxuu yidhi xaddaanaa iyo akhbaranaa iyo wixii kale oon samictu aysan la soconin ayadoo qayd la socdo qiraa'atan calayhi ay la socoto ma garata wa ana asmacu la socoto qiraa'atan calayhi ay la socoto waa kuu bannaanta laakiin wixii sheekha lagu akhriyey ousan maqlin ma ii bannaantaha inaan idhaahdo xadaanaa ama akhbaranaa ma ii bannaanta meeshaa culummadu waa isku hardiye qaar waa banneeyeen oo waxay leeyihiin sam akhbaranaa iyo xadaanaa waa la dhihi karaa labada qaarna way manciyeen laba madhabood ma tahay qaarna waxay yidhaahdeen akhbaranaa aa bannaan laakiin maanta ma arkaysaa xadaana ma banaan meeqa qowl waayo saddex qaar waxay dhaheen haddiiba aan la qaydaynin xadaanaa iyo akhbaranaa oo mutlaqa oo qiraa'atan calayhiisa ku qaydnayn bannaanka u tuuray dheh raggeeda isagaa kuu shoogi doona maxaa ka soo hor jeeda banneed labadoodaa waa banaan qowlka wasadkaa marka waa maxay kala tafsiil oo xadaanaa ha bannayn xishiiqa lagu akriyo laakiin akhbaranaa bannayn taasaa adiga madhabkaasu doorana marka marka abyaadda inta soo harka un saddexdaasa hadda buunta nooga hartay yacnii akhbaranaa iyo xadaanaa iyo oo muqayada inay bannaan taha waa la soo sheegay samictuna khilaafaa ku jira oo laakiin muqayad qiraa'atan calayh laakiin iyadoo mudlaqa maanta maxaan samaynayna xadaanaa akhbaranaa amba'anaa dakar lanaa qaal lanaa oon qiraa'atan calayhi la soco qaar waxay dhaheen ma banaano tuur qaarna waxay dhaheen waa banaanta qaarna waxay dhaheen kala tafsiir xadaanaa waa martabo weyne wixii qiraa'ada shiikha laga maqlo udda akhbaranaana yaad u daysaa ma marka midkaas oo kale tafsiilka ayaa ah midka raajixaah oo culummada markii dambe istilaaxoodii ou ku ekaaday marka waa kanaa marka wa mudlaqu taxdiidi waalikhbaari manacahu axmedu dulmiqdaar weeye wa mudlaqu taxdiidi taxdiidka in la idlaaqo oo qiraa'atan caleyhi aan lagu qaydin waayo soo maa idlaaqaa la sheega iyo taqyiidka hadba baabkaas ayuu ku xiran yahay waxa la idlaaqaya waxa la qaydaya nacam manacahu waxaa diiday axmedu axmedulmiqdaari qadarkoon u saaxiiba imaam axmed nin weyn buu ahaa maalin waxaa dhacay kitaabka abu daawuud aan akrinaayo marka taraajumtii waxaa sambaaray inaan soo diyaariyo tarjamadiisa aan damcay waa akhriyey waa akhriyey mahaabo darteed waa qori waaye maalintii saddexaad waa qori waaye bacda usbuuc oo culummo kale u tarjamay markaasa un xoogaa soo ariyey yacni saar aclaab unnuhlaa imaamkaas tarjamada iyo khayrka wax kale iska dhaaf wuxuu soo dhigayaa nasaarada inay dhihi jireen ninkan muslimiinta keliya maan anagoo xersixirnooya fadligiisa iyo maaragta iyo mixnadiisa ugu sabray iyo warciisa iyo cilmigiisa iyo insaafkiisa wax la sheegi kara maa yani waxawaaye mucjizaadka haada diina ka yahay culammada oo caamiliinta diintan islaamka mucjizaday ka yihiin sababtoo ah dee diin aan sax ahayn culummadaasoo kale ma maka taxaruji karaan bal mabaadi'dan kale bal fiiri mabaadida baadilka waxa khawaarijo ay soo saarto waxa shiic ay soo saarto waxa kiristaanka ay soo saaraan markay inxiraafeen ambiyadii diintii laga inxiraafay qof qiimo lama soo saari karo manhaj munxarif laakiin diinteenna islaamka culummada saxaabadii laga bilaabo ilaa demanina haada dad yani cajaa'ibahaa jooga marka waxay dhahaan culammada islaamka iyo siiradooda mucjizaati diinay ka mid tahay inuu diintan risaalada nabi maxamed calayh salaatu inay sax tahay sababto markaad akhri siirada waxaad leedahay wallaahi maa tarabaa haadaa calaa diinin baatil inuusan maaragtay diin baatila qofkan uusan ku tarkiyo suu isaga adag yahay garciisa masaafkiisa maaragtay dhinac badan markaad ka fiiriso marka nin aada u weyn oo muslimiinta dhexdooda aada u weyn ahaa imaam ahlusunna waljamaaca oo bilaash lama bixin sheekaas haye wuxuu yidhi wa muطlaqu taxdiidi taxdiidka in la iطlaaqo oon lagu qaydin qiraa'atan calayhi wاlإkhbaari manacahu axmed bilmiqdaar ayaa diiday wanasa-ina waa diidey watamiimiyu yaxyaana waa diiday waa yaxya bnu yaxya atamiimi ninkan aada u weyn oo reer hadda khuraasaan ahaay oo maaragtay aad iyo aad oo axaadiid ka badan maanta ma arkaysaa u wariyo muslim iyo uga wariya wabnulmubaarakna wou diidey ibnalxamiidu wahuwa alxamiidu waa kii la mahadiya sacyan sacyigiisa iyo maxmuudu sacyi waa ammaan xaafid markuu u tarjumo waxau dhahaa kitaabkiisa maanta ma arkaysaa oo taqriibka ijtamacad fiihi khisaalu اlkhayr jihaad hadday noqoto maaragtay sadaqa hadday noqoto isaga mar waxaan ka akhriyey deeqsinimadiisa markuu xajka u socdo dadka dhan intuu lacagta ka qaado oo maaragtay isagu nafaqayn jiro hadhowna hadaayada u soo geli jira markii la soo noqdo dadkii dhammaa lacagtiisuu celin jira marna waxaa la yidhi magaalow soo maray marka wiil wanaagsanoo aad oo cilmi jecala ah, u imaan jiray markii dambe u soo maray wiilkii waay maxaa ku dhaca lyii xal wiilkii xoogaa daynaa galay oo daynkii wuxuu ku bixi waay saasoo meelaha faqaaraha uga maqay isagoona u sheegin ayuu marka uu lacagtii deynka ayuu ka sidoodaha u sheegin aniga lacagtaas deynka aan siiyo lacagtii markii uu ka sadiday uu dhiibey oo markii dambe soo noqo markuu soo ninkii diinka waa ka baxay masaajidkii iyo xalqadii iyo ilaa culimmadu meel hadday soo maraan waa ku degi jireen meeshaasaa laga faa'iidaysan jiray waxay cilmi ka qaadana wiilkii markaasu u yidhi haa markaasuu yidhi maaragtay waa kuweyne markaan soo galna may arrimaa jiro yidhi saasoo kale duuntaas laakiin hadda ilaah yasar allahu liahli khayr ma u sheegin isagana anaa wax kaa bixiyay midna ma dhihin si uga socda dadkaasoo kale jihaadka iska dhaaf maalin intuu isqariyo oo gaalada ragga mubaarasoonaya qac oo ka siin jira asu safkiisu u noqon jira qof hadduu aqoonsadana wuxuu dhihi ilaahay ka cabsa ay sheegin camalkeyda lilaahi waay saas yaa dadka mujaahidiinta oo dhabta maara istustus iyo riyaa iyo waaqwaaq iyo waxaas ma jiro dadkaasoo kale haye ومطلق التحديث والإخبار منعه أحمد المقداري والنسائي والتميمي يحيى وابن المبارك والحميد أي هو الحميد سعي المبتدأ سوى قدره خبر المبتدأ محذوف أي يعني المحمود سعي وعمل وذهب الزهري زهري وحوكتي والقطان ويحيى بن سعيد القطان أحد رجال الجرح والتعديل ولي رجل كاكمده ومالك إمام دار الهجرة وبعده سفيان نعم سفيان كان سفيان بن عيينة sababta wabacduhu inuu sidan uciyaan maxaa ku garanaya haddaad qariino kala aada heed yaa garan kara bacdu sufyaana hadhow markaa inshaa allah saxiix muslimka aan bilowno waad fahmi doontaa ragga dabaqaadkooda wabacdu sufyaan waxaa leeyahay sufyaanu thawri waa ka geeri horreeyey ninka la maal oo lixdankii uba dhinto taqriiban eh, labaatan sano wax ku dhowaada ku geeri horreeyey sufyaan bnu cuyeena isagoo labaatan sano ka sii dembeeyo ilawou sufyaan bnu cuyeena isagoo zuhri kala qaatay maalik iyo dabaqaad ka waaweyn ayuu haddana ah, waxaa ka sii warisay maaragtay isaga waxaa ka wariyay cabdiraxmaan ibnu mahdi iyo yaxmud saciid oo shaafici ka wari shaaficiyo haddana imaam axmed shiikuhaa ka sii wariyey haddana dabaqadii oo maaragtay shuyuukhu shuyuukh oo calilmadiini iyo iyo axmed binu xambal iyo haddana safiiha ka sii weyna marka wiil iyo aabbihiis iyo wiila oweyho isku xiray sababtoo ah ilaa waxau dhintay maaragtay labadii boqol ku dhowaadkeeduu dhintay wax yar uu shaafici ah oo sheekh cabdiraxmaan maata taqriiban geeridiisu aad isu dhawaayay sagaahan anti mo boqol iyo sagaahan meelahaas ad marka saa darteed isagaa marka wabacdu san haddii la yidhaahdo waa iska cadda sufyaan ibnu cuyeyne inay tahay sababtoo sufyaan thawri maalig waaba ka geeri horeeya marka haddaad dabaqaadka iyo baratid hadhow waxaa weeye culummahada waa is afgaran karta laakiin mufayaadka iyo dabaqaadka daada waxba baab kaaga bilaabnay waxa weeye maaragtay waa wax walbaba maaragtay waa ay kaa khaldan maayo marka waa baab in loo qasto aada u muhiim a ah wabacdu sufyaanu dheh iyo wamacdumu lkuufati kuufa mucdamkeeda walxijaazi maca albukhaari lala qabo ila ljawaazi ayay ku tageen waa bannaantay dhen in la idlaaqo labadaas waa laba qowloo iska soo horjeeda waxba uun culummada tiradeeda unbaa ziyaadaha ma ahane warkii imaam axmed ibn mubaarak ragga ay hogaamiyaaneena waxaa la yidhi xadaanaa iyo akhbaranaa lama idlaaqo karo raggan zuhri iyo qataan iyo maalik iyo sufyaan ibnu cuyeyna reer kuufo badankooda iyo reer xijaas bukhaari qabana waxay leeyihiin ayadu waa bannaantay kule in la idlaaqo oo waana madhabka isxaaq bnu waa annagkii aragnay wuxuu ku kala soocaa maaragtay xaafid ibnu xajar xadiidka hadduu isxaaq bnu ama xidaad mansur oo magaca keliya la sheego siiqaduu isticmaalay hadduu xadatana isticmaalo isxaaq bnu ma aha waa isxaaqyaalka kale isagoo badana akhbarna isticmaalo marka baabkeedii waa halkan marka marka isxaaq bnu qoladaanu la qabaa dhahaysa maaragtay ah, akhbarnaa iyo waa la iطlaaqi karaa wabnu jurayjin ibnu jurayj ma garan wakada alowzaciyu waay cabdulmeligaa la yidhahda awsaaci waxaa la abu camar ma garan camar bin cabdiraxmaan alawsaaci waa imaam ahli shaam nin aad iyo aad u weyn imaama xadiidan wa sunna madhab oo walaha oo la raaci jiro maca bni wahab albakadal awzaciy maca bni wahab in lala qabo ibni wahab asaguna waa cabdullah ibn wahab almasri waa raggii imaam maalig xadiid ka qaado masar gaarsiiyo iyo walimaamu shaafici iyo imaamu shaafici naasiru sunna iyo wa muslim saaxibu saxiixa iyo wa jullu ahli sharqi muslimin iyo muslim labada ku bannaan qad jawasuu way banneeyeen akhbaranaa akhbaranaa ay banneeyeen maxaa u qadaran walam yujawisuu xadaanaa ma aysan bannayninoo lilfarqi in la kala soco bayna xadaanaa wa akhbaranaa oo xadaanaa loo daayo wixii maanta ma arkaysaa shiikha maanta ma arkaysaa laga maqlo xadaanaa loo daayo wixii shiikha oo laga maqlo akhbaranaana loo daayo wixii shiikha lagu akhriyo markii dambena istilaaxa midaanuu ku sugnaaday isilaax markii dambe midaanu kusugnaaday oo saas kunaaday ibnu daqiilciidna saanu taageeraa wuxuu leeyahay wixii shiikha lagu akhriyo akhbaraka luuqada boos waa looga helaa laakiin xadaanaa boos looga heli maayo saa darteed yidhi hadduu nin uu yidhaahdo addoommadiisa ninkii ii soo warramo man akhbaranii bikhabar madar kadaa wakaa khabar ood wax khabaroo oo saas saasa ninkii ii soo warramo fahuwa xurun ama waxaasan siina ee midaa waxuu maqlay marka wax sheekhii lagu dul akrinaa u maqlay wuu khabri karaa markaas waana mudana laakiin haddou dha man xadaanii kada wa kada falahu kada oo wax sheekhi lagu akrinaayo oo maqlo ya xadii ma xadaana ma soconayso ilaa ahaana u dhexeeya kitaab alاktiraax la yihaahu leeya isaguna waana nin cajaa'ib ahon kad badanoo fiqhiga hadduu alifo iyo musطalaxa iyo usuusha iyo nin cajaa'ib badanoo nukad badan aad iyo aad dee nin waxa waaye xadiidkana yaqaanay usuulkana daadiyey marka hore maalikuu ahaa laydha ka bacdina shaafica laakiin waa nin oo asagu yaduulu maca alxaqa xaysu daar oo hadda yacni madhab nin u tacasubaa kama muuqdee nin shareecada hortiisa ay taallo ilaahayna qareexada u furay usuul iyo mustalax iyo culuum walidaalika hadalladiisa culummadu saas u kala boobaya hadalkiisa dhan waxa waaye yugtab limaa idah nin aad u cajiib badan oo edab badan oo ah naam saasoo marka uu yidhaahdaa marka intaasoo ubeed intaasoo baa ku sugan ku cilmi u baahan tahay soo ka socona ka soconayna sooma wabnu jurayj ibnu jurayj iyo wakada alawsaaci lala bilaabo waxaa la yidhahaa abu camar camr ibn cabdiraxmaan alawsaaci ayaa la yidhahda imaam ahlisham mac ibn wahb waa cabdillaahi ibn wahb almasri waa ardada waaweynoo maalika cilmiga ka soo xambaartay iyo walimaamu shaafici isaguna waa xerta maaliga ugu waaweyn bal waxaa la yidhi muwada soo u dabdiyey imaamu shaafici cid u dabdisay ma nacam wa muslimun iyo wajullu ahli shar waa dhulkaas xadiid ku bannaan jiro hadda hadda ay ku faaftay oo quraasaan iyo la dhihi jiray iyo maa waraa annaar nisaaburi dhulkaas ahlu sunnada iyo cilmigan xadiidka bayska u ah laakiin hadda la shiiceeyey ilaahay khayrka u soo qad jawazuu way banneeyeen akhbaranaa lilfarqi in la kala sooco bayna xadaanaa wa in la kala sooco xadaanaa waxaa loo daayey wixii maaragtay sheekha lafdigiisa lama maqlo akhbaranaana wixii qiraa'a sheekha lagu akriyo marka islaaxi marka dambe noqotay oo saasoo lagu socdo wqad cazaahu saaxibu linsaafi linnasaa-iy min hayri maa khilaafa ooy waqad cazaahu wow maaragtay tiiriyo saaxibulinsaafi kitaabka insaafkan la yidhaahdo ninka iska leh kitaabkana insaafkana wuxuu uga hadlaa alfarqu bayna xadaanaa iyo wa akhbaranaa ayuu uga hadlaa ninkaasna waxaa la maxamed bin alxasan atamiimi aljawhari waa in kugu yaalla waktigii nasaa buuna isku wakti ay ahaayeen marka arrintaasoo ka hadlayo arrintaa wuxuu u nisbeeyey ninkaasi saaxibul insaafka ahay arrintaa u nisbeeyey linasa'i nasaai u nisbeeyey min hayri maa khilaafin asagoona khilaafna aan ka soo guurino qowlkiisa waaxid ah inuu maanta ma arkaysa uu yahay oo nasa isagoona qowlkaas qowl khilaafsanna aan ka soo warin oo qowlkiisa waaxid waaxidkaa uu yahay ayuu soo guriyey nacam wuxuu kaloo ka soo guuriyey iyo wal akarina dadkii culummadii badneed ayuu ka soo guuriyey wa huwa arrintaasna wa huwa kaasna alladii ishtahara waa midka mashhuur noqdayoo musطalaxan liahlihi liahli اlxadiid ahlilxadiidka maaragtay markii mashhuur ku noqday ee ahlulafar ahluafarka markii dhe mashhuur ku noqday oo waa maxay wixii qiraa'ah oo shaykha lagu akhriyo akhbarnaa wixii lagu akhriyo shiikh ou akhriyana xadaanaa in la yidhaaho siyaqdii kalena hadda waa ay bannaantaho lama diidin laakiin taasaa markii dambe istilaaxu uu ku soo intoogay waqad cazaahu wou nisbeeye saaxibu alinsaafi linasab ayuu u nisbeye min gayri maa khilaaf isagoo nasaa-i aan khilaaf aan ka soo guurin iyo walagtari min culimmada badankeedii wahuwa aladii kaas waa ishtihaara musطalaxan inuu yahay musطalax ala kowni musطalaxan liahli liahli liahli اxadiid ay ahli اlahar dadka aahaarta iyo ka shaqeeya ahar ahar yani ahlulxadiidha laga wadaaha oo ahar xadiidka waa lagu idlaaqaa sidoo kale aqwaasha taabiciinta iyo saxaabadana waa lagu idlaaqaayo saa darteed dadaa marka arrintan isku dhibay warkii waa uu dhammaaday saddexdaan beydoo kale dad xoogaa madhabkan qabay oo waxaa jira xoogaa isku dhibay oo waa max matalan kitaabulbukhaari ayuu wuxuu ka wariyey ninkaas waa noo imaan doonaa magaciise waxaa la yidhahdaa magaciisa abu xaakim Ah, abu xaatim maxamed bin yacquub alharawi ayaa la yidhaahda bukhaari kitaabkiisa raggii ruwaaddiisa waxaa ka mid ahaa farabri ninka la yidhaahdo farabri marka shiikh ka wariyey ayuu isaga ka sii warinaayo markii hore wuxuu dhahayay markuu ku akrinaya axadaakum اlfarabri ma idiin warramay xadiid kasta saxiixuulbukhaari markii uu khatimay oo axadaakum axadaakum ou lahaa ayuu wuxuu ogaaday in shiikhaanu farabri uu ku akhriyey ee farabri uusan xadiidka akhrin ee shiikhiisaan asaga uu uu maarata isaguna uu ku dul akhrinayo inuu farabri ku akhriyey asaguna muxuu qabaa waxa qofka lagu akhriyo xadaanaa inaysan ansaxaynin ee akhbarnaa in la yidhaah markaasuu kitaabkii dhammaa xadiid xadiis ugu celiya isagoo dhahay akhbarakum akhbarakum waxaan la yidhi waxaa ku filneed xataa hadduu madhabkaas qabo inuu kitaabka awalkiisa uu yidhaahdo akhbarakum ma idiin warama alfarab ama nihaayadiisa intaasaa ku filneed inuu xadiidkii uu ku soo celi ilaa marka hore uu ku akriya mo siqada uun inuu ijaaso uga qaataa ku filneed xadiid xadiis inuu ugu soo celiyo waxaa weeye arrin oo tashadud waxaa waaye oo meel aan haysanin ayay culammadu ay ku xukumeen marka wa bacdu man qaala dadkii yidhi bidaa arrintan oo in la kala farqiyo isku xukumay acaadda wuu soo celiyey acaadda waaye laakiin aliftan waa alifulidlaaq waay qiraa'ata saxiixi qiraa'adii saxiixulbukhaariga uu shiikhiisa ku akhriyey shiikhuusan oo farabri uu ku akhriyey farabna uu bukhaari uu ku akhriyey ayuu ku soo celiyey xataa caadda ilaa uu ku soo laabtay caadadaas kalena alif waa idlaaq oo caadadii macnaa rajaca fii kulli xad matni matni kasta oo xadiidi ka mida ah, qaalan isagoo dhahay akhbaraka ma garan matni kasta marku maray akhbaraka kitaabka dhamay ku soo celiyey id kaana qaala awalan sababtoo markii hore wuxuu dhahaya xadaaka muu kuu sheegay farabul ciraaqiga tacliiqii qultu wuxuu yidhi wadaakan ra'yu ladiina kuwu ra'yigooda ishtara uu shardiyey icaadata lisnaad isnaadkoo dhan in la soo celiyo haddii mar xadaanaa iyo akhbaranaa ay wax istaba maraan wa huwa kaasuna shadaduun waa takalluf iyo meelka dhaco sababta waxaa uu u bilneed aakhir alkitaab inuu yidhaahdo akhbarakum eh, alfarabri ama awal kitaab akhbarakum farabri ilaa markar wou ka dhegeysto inuu lafdi kasta ku soo celceliyo oo isdhibo oo waqti intaas la iska qaado sheikh xuseen ou dhibo ma aha inaa le wax maaragtay dhibaataa ma lahayn laa mushaaxaata fi lisilaax nacam wa bacdu man qaala bidaa arrintaa ninkii yiri oo ku tegey akhbaraka inaan loo isticmaali karin wax shiikhu waxaa maa akhbaraka ilaa wax shiikha lagu dul akhriyay maaha oon loo isticmaali karin wixii shiikhu u akhriyey dadkii saa ku tegey acaadda wuu ku soo wuu ku soo celiyey alit waa idlaaquba ee acaadda deelkaa ugu dambaysa qiraa'ata saxiixi saxiixulbukhaari markuu akhriyay ayuu mar kule soo celiyey xataa caada ilaa uu ku soo laabtoo maqrad fii kulli matnin matnkaas usoo laabtay oo xadiid kastoo bukhaari oo warinaya qaa'ilan isagoo dhahay akhbaraka ma ku warramay alfarabri id kaana qaala awala xadadka uu dhahay marka waxaa ku leedoo yidhaahdaa inuu maaragtay uu yidhaahdo awalka iyo aakhirka inuu yidhaahdo akhbar ma garan ah. ah. wailaa lakaana yaktafi biqowli akhbarakum alfarabriyu bijamiici saxiix bukhaariy intaasaaba ku fileed bis ilaa kitaabka or hore qaatay moog siiqada hadduu rabo inuu saxdo haah uu yidhaahdo ilaa kitaabka wou maqlay wuu ku akriya moogta inuu isdhibo markaas maahan marka taas waxay dhahan waa tacanub oo tashadud awa ah. taasina shardi in lagu soo celiya ma aha qultu waxaan idhi haddaan dhahay maaragtay ciraaqi wadaa kuwaasna ra'yu ladiina ishtarakuu icaadat اlisnaad waa kuwii shardiya in isnaadka bal dhan ba la soo celiyo oo kitaabkao dhan lagu soo celiyo xadiis kastaba akhbaraka akhbaraka la yidhaahdo wa kaasna shadadun waa meelka dhac iyo isdhibitaan aad iyo waa u waaweyn wallaahu aclam sal allahu calaa md barak ka waadlix maya meel oo la cub ah